بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa caaba xudayfat ibnu اlyamaani saxaabiga xudayfa ibnu yamaani lagu magacaabo maa xadafu wuxuu idiin sheega xudayfa fasaddaquudu u rumeeya ninkaan runloo waayee wax allaala wuxuu idin dhaho uu idiin sheego rumaysta wamaa aqra'akum wuxuu idiin akhriya cabdullaahi bnu mascuudna faqra'uuhu akhriya waa nin aad qiraa'ada u yaqaana qiraa'aadka qur'aankuu si fiican ugu dheereeyaa cabdullaahi bni mascuudne asaga qiradiisa markaad aragtaan dhabdhaha oo ha sii daynina ninkan xadiidkiisa iyo hadalkiisana rumaysto wuxuu idiin sheego dheen waaya hadhihina dhihina in shi'ta haddii aad doonto kunta waxaad ahaanaysaa min almuhaajiriin muhaajiriinta mid ka mid ah wa in shi'ta kunta min alansaari haddaad doontana waxaad ahaan nin ansaarta ka mid ah ee fakhtar u dooro ah fakhtar dooro axabba alamrayn labadaa amar mid allaala midii loo jecel yahay ilaa nafsiga nafsadaada haddaad rabtana muhaajiriin waad noqon kartaa haddaad rabtana ansaar waad noqon kartaaye labadaa kii aad doonta naftaada u dooro bi haadihi alkelimaati kelimooyinka ayuu khaadaba kula hadlay alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xudayfat ibnuاlyamaani xiina laqiya markii uu kula kulmay awala maratin markii ugu horreeyey fii maka maka maalintuu kula kulmay ugu horaysay rasuulka hadalkaabuu kula hadlay ninka lagu magacaabo xudayfa ibnu yamaani walitakhyiiri xudayfa xudayfa khiyaargelintiisa min alyamani min eh, min alintimaa'i ku abtirsasho uu ku abtirsado ilaa akrami alfi'atayni labada kooxood oo sharafta badan waa xabuhumaa looguna jecel yahay ila almuslimiina muslimiinta xaggooda labadaa qolo oo ugu karaamada iyo sharafta badan waa muhaajiriin iyo ansaar looguna jecelyahay muslimiinta xaggooda khiyaargelinta la khiyaargeliyey inuu ku abtirsado labadaa tii uu doono qisatun qisaa ku jirta sheekaa ku saabtanay ku timid sidaa darteed baa takhyiirka iyo khiyaargelinta weli takhyiiri xudayfat ibnulyamaani fi lintimaa'i intimaha iyo u abtirsashada uu ku abtirsanahaya ilaa akrami fi'atayn labadaa kooxood ee sharafta badan waa axaquhumaa looguna jecel yahay ila almuslimiina muslimiinta xaggooda qisatun qisa ku sugan qisadu maxay tahay falyamaana ninka yamaani lagu magacaabo waa abuu xudayfa xudayfe aabbihiise makiyun marka hore waa nin reer makaat min bani nin min bani cabsin reer bani cabsi ayuu ka mid yahay laakinahu laakiinse asaaba wuxuu galay uu ka asiimay daman dhiig qof buu ka galayoo waxta kana ah ayuu markaas sameeyey qof buu ka dilay fii qowmihi qoomkiisa mar allaala markii xaalkuu saa maraya faduru waxaa loo dhibaato geliyey fadurra wuxuu u dhibaatogeluu u cihirto u cihirtoomay ila annusuul inuu ka fogaado uu ka baxa uu ka taga can makata maka xaggeeda ilaa yatriba inuu yatrib aado madiina macnaha mar allaala markuu dakanihii ka galay qoomkiisii dhexdooda waxaa cidhiiri ku noqday inuu magaalada joogo waa isaga baxayo waxay u cidhiiri gelisay ila nusuuxi inuu guuro uu ka taga can maka maka xaggeeda ilaa yatrib uu aado wa hunaaka meesha ayuu xaalafa wuxuu kula gaashaanbuur noqday beni cabdilaashal nimanka lagu magacaabo xaliif ayuu la noqday tolkiina kama dhalanin laakiin wuu ku tirsan yahayo diyadii iyo qaaraankiibuu markaa la bixiyaa gaashaanbuur baa la yidhaahdaa waa qofka aan qabiilkana ka mid ahayn laakiin isaga sheegtoo kudhex nool wa hunaaka xaala meeshaasuu taxaaluf iyo gaashaanbuur kula noqdo kula xaliifoobay beni dadka lagu magacaabo bani cabdilashhali wasaarahum wuuna la xididay wa wawelidda waxaa loo dhalay lahu asaga ibnuhu wiilkiisii xudayfa wiilkaa xudayfa markaa u dhashay uma intaa ka bacdi zaalad waxaa zuushay oo ka baxay meesha almawaanicu wixii mawaanic ahaa ee diidahayay ee hor taagnaa allatii taasoo taxuulu kala celin jirtoo kala teedaysay duuna alyamaani yamaani odaga lagu magacaabiyo wa duuna dukhuuli maka maka gelitaankeeda wixii sokeeyeyo ka hortaagnaa ayaa meeshii ka baxday ama waa la heshiiyey ama waa la iloobay waxun baa markaa dhacay uma zaalat waxaa zuushay oo baxdoo meeshii ka baxday almawaanic wixii mawaanic ahaa ee diidaayay ka mancinayay allatii taasoo taxuulu ahayd mid kala teedoo kala dhex gasha duuna alyamaani yamaani iyo wa duuna dukuuli gelitaanka makata maka uu geli lahaa fajacala wuxuu guda galay ninkii yamaanihaa yataradadu inuu ku noqnoqduu ku laalaabto baynahaa maka iyo wa bayna yadriba yadrib inta udhaxaysa inuu safarka iyo lugta ku badiyo maka ayuu haddana guda galay walaakin laakiinse iqaamatahu nagaashihiisii degaankiisa kaanat fi lmadiina madiinay ahayd madiine ayuu ahaa meesha uu deganaa ama walaakin walaakin laakiinse iqaamatahu nagaashihiisii kaanat fi lmadiinati madiine uu ku nagaa uu deganaa ayaa akar waalsan badnayd oo deganaasho badnayd waxaa ku deganayd magaalada madiina waayo dadkiisii ehelkiisii xaasaskiisii kulli waxay degan yihiin madiina meeshaa makahaba u dhashee marmar uunba markaa aadi jiray waxaa badnayd inuu ku dhego oo in badan joogo magaalada madiina walamaa goortii ahalla uu curtay alislaamu islaamnimadii markay soo bidhantay binuurihi nuurkiisii calaa jasiirati alcarabi jasiiratulcarab ay ku soo baxday kaana alyamaan yamani wuxuu ahaa abu xudayfa waa xudayfe aabbihiise axada cashara tobankii mid ka mid ah oo min bani cabasin reer bani cabsi u dhashayo wafaduu usoo galay u soo wafdiyey cala arasuuli rasuulka salawaatu ullaahi calayhi nabadgelyaalka alla korkiisa ha ahaatee wa aclanuu iclaansaday oo daaha iyo daboolkaba ka qaaday islaamahum islaamnimadooda bayna yadayhi nebiga hortiisa tobankii nin ka mid ah ayuu yamaani ahaa mar allaala markii jasiiraddii carabta ka curatay ka dhalatay nuurkii waa waxyigii iyo nebinimadii iyo khayrkii wanaaggii toban nin oo reer bini cabsiah ayaa u timid nebiga xudayfa nin yamaani mid ka mida ayuu ahaa wuxuu daaha ka qaaday uu caddaystay islaamnimadiisa wadaalika arrintaana waxay ahayd qabla an yuhaajara intuusan u soo hijroonin ama intuu u soo hijrooday ka hor ila almadiinati magaalada madiina intuusan nebiga hijro ahaan usoo aadin ayay ahayd wa min huna meeshaasi ayaa kaana xudayfa xudayfa wuxuu ahaa marka makiy nin reer maka ah xudayfa asagu marka alasl xagga asal ahaan waa reer maka madaniyun annash xagga barbaarka iyo koritaanka iyo ku dhaqankana wuxuu ahaa nin reer madiine ah madani buu ka ahaa xagga nashaa iyo koritaankii barbaarka xagga dhalashada asal ahaanna maka buu markaa ahaa nashaa-a ah. waa koray oo waa kobcoo waa barbaaray xudayfat ibnulyamaani fii beyti muslimin guri muslim ayuu ku koray guri muslim ah ayuu ku barbaaray warubiya waa la barbaariyey fii kanafi abaweyn laba waali hooyo iyo aabbe kanafkooda ayuu ku barbaaray macnaha wuxuu ku barbaaray hooyo iyo aabba oo min asaabiqiina kuwii saabiqiinta ahaa ee ugu horhoreeyey horeeyey ila dukhuuli gelitaan oo fii diin illaahi diinka alla la galo nasha-awou barbaaray xudayfat ibnu yamani fii beyti muslim guri islaam buu ku barbaaray warubbiya waa la barbaariyo waa la koriyey fii kanafin garab abaweyni laba aabe macnaha waa hooye iyo aabba garabkooda ayuu ku koray oo min asaabiqiina kuwii ugu horhoreeyey ah ila dukhuuli gelitaan oo fii diin illaahi diinka ilaahay la gala fa aslama wuu islaamay xudayf qabla an taktaxila intaysan ku indho kuulanin caynaahu labadiisa indhood bimar'i rasuuli illaahi nebiga aragtidiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh asagoo weli nebiga arkin ayuu iska rumeeyey fa aslama wuu islaamay qabla an taktaxila macnaha intaysanuu indhakuulanin caynaha waxaa loola jeedaa intuusan weliba u indhakuulanoo indhihiisay ku qabowsanin aragtida rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaana shawqu xudayfa xudayfa hillowgii uu u qabay wuxuu ahaa ilaa liqaa'i rasuuli rasuulka inuu la kulmo yamla'u mid buuxisay jawaanixahu jawaanixdiisa dhinacyaalkiisii oo dhan bay buuxisay asagoo dhan bay buuxisay macnaha shawqa iyo hilowga iyo xiisaha uu u qabay inuu rasuulka la kulmo dhinacyadiisay buuxiyeen fa huwa asagu waa xudayfe maa zaala kama zuulin mundu laga soo bilaabo aslama maalintuu islaamay kama zuulin yatasaqutu inuu dabagelayo tasaqudka macnaha waa dabagal iyo reebgur akhbaarahu akhbaarta nebiga wayulixu inuu ku xeel dheeraanayo fi su'aali su-aasha iyo weyddiiska can awsaafihi nebiga tilmaamihiisuu dadka weydiiyo qofkiiba nebigan soo arka yidhaahda kaalay ii sheeg u yaalaa see xaaladiisu tahay midabkiisi see waaye mar kasta wuxuu ku celcelin jiray inuu dadka su'aalo awsaafta iyo qaabka nebiga salى اllahu calayh wasalam falaa yaziiduhu uma ziyaadinaynin daalika arrintaa kastuu qof su-aalo loo sheego ilaa walacan jacayl maahane bihi rasuulka uu sii jeclaado iyo wa xaniinan lahu xaniin macnaha hilow uu usii sii hilow qabuu shooqii usii badya meehee wax kale uma kordhinaynin mar kastoo qof uu weydiiyo loo sifeeyo loo tilmaamo wuuba sii jeclaanayaa haddana walac buu ka sii qaadayaa kalgacayl iyo maxabo iyo xaniin iyo hilow ilahi nebigu u hilowsan yahay faraxala wuu usoo safray ilaa makata maka ayuu usoo safray xudayfa liyalqaahu suu nebiga ula kulmo famaa in ra'aa maba uusan arkinba annabiya nebiga xataa sa'alahu ilaa xudayfa uu su'aalay uu yidhi amuhaajirun ana am ansaariyun yaa rasuula allah aniga muhaajir maan ahay masansaari baan ahay waayo reer maka asalna waa yahay madiinana wuu ku dhashay hadda wuu soo baxo markuu rasuulka ugu yimid reer madiine waa madiinuu aadayaa maxaan ahay marka aniga ma ansaari baan ahay mase muhaajir baan noqonayaa isla markii nebiga uu arkay su-aashaasuu weydiiye faraxala waa soo raxlayoo waa soo guuro wuu soo safray de wuxuu u soo safray ilaa makka liyalqaahu suu ula kulma nebiga famaa in ra'aa xudayfa maba uusan arkinba annebiya xataa sa'alahu isla markuu arkayna wuxuu su'aalay amuhaajirun ma muhaajir baan ahay ana aniga am amase ansaariyun ansaari baan ahay yaa rasuul allah faqaala calayhi asalaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee rasuulku wuxuu yidhi in shi'ta haddii aad rabtana oo aad doonta kunta waxaad ahaanaysaa min almuhaajiriin muhaajiriinta in shiئta haddaad doontana kunta min alansaari ansaartaad ka mid noqon fakhtar u dooro linafsika nafsadaada maa tuxibu waxaad jeceshahay labadaba ki allah lakaad qaadato waa tahay baa la yidhi faqaala xudayfa wuxuu yidhi bal ana ansaariyun yaa rasuula allah ansaari baan ahay waa labada qole ilaahay kitaabka ku ammaanay subxaana wa tacaala muhaajiriin iyo ansaar qolena waa qole soo hijrootoo diinta inta lagu cadaadiye lagu dhibay meelay mugdanaani ama ebad aadaan waayey kabacdina la amray inay madiine aadaan oo muslimiin ah oo muhaajiriin baa la dhahaa waa intii maka lagu cadaadiyey mar allaala markay meeshii u tageen qaaraa hantidoodii ka tegey qaaraa ciyaalkoodii ka tegey qaaraa wax allaala waxay lahaayeen ka tegey suhayb baan soo aranay oon soo marnay hantidii uu lahaa wuxuu ku wareejiyey nimankii cadaadinaayey mar allaala markay ka hor istaageen inuu nebiga aaday sal allau alah wasalam waa tuu yidhi haddaan idin siiyo oon idin tusiyo kaydkayga iyo dahabkayga meesha uu yaalo nay dhaafaysaan haa hal hal buu u tusiyey way la baxeenoo way qaateen wayna sii daayeen waxaanaa la weyn ayaga asagana nebiga inuu aadaa la weyn sal alla alah wasalam dahab iyo dhayman baa la weyn muhaajiradaa la weyn asaga waxaa la weyn hantida adduunka waxaa la weyn raadi raadiahaanshada ilaahay waxaan soo marnay markuu meel dheer ka arkay rasuulka inuu yidhi sal اllau alayه wasalam ribxii waa ribxayo waa faa'iiday suhayb suhayb waa ribxo wuu faa'iiday wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati lah baa ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala marka dadka xaaladooda waa saasoo ansaar nimankaasaa markaa la yidhaahdaayo waxay gacan u fureen oy guryahoodii ku soo dhoweeyeen oo ay xaasaskoodii damceen inay u furaan ama xoolooday wax ka siiyaan nimankii diinta lagu soo cadaadiyey raggaasuu markaa doortay faqaala bal ana ansaariyun yaa rasuula allah walamaa goortii haajara uu hijrooday alrasuulu rasuulku calayhi الsalaau wasalaam ila almadiina madiina markuu u soo hijroodayna laazamahu waa laazimay xudayfa xudayfa rasuulkuu laasimay mulaasamaةa alcayni ishasay u laasimto liukhtihaa walaasheed waa isha kale labada ilood say isku laazimaan oo kale ayuu xudayfa u laazimay rasuulka sal اla alيه wasalam mulaazamata alcayni isha laazimitaankeeda liukhtihaa walaasheed say u laazimtaa walaasheed ma faaruqdo markay saa u socoto gadaal haddii qofka laga waco hashaan il inay baxdo waan fiirinaa tana ma sugayso way israacayaan labadooda way isla soo noqonayaan kor baa la fiiri waa israacayaa waxbaa la daabanaya waa isla daawanayaa marka isha say u laasimto walaasheed oo kale macnaha waa iska saxaaro waxaa loola jeedaa habka uu aad ugu badnaa rasuulka sal alla alayه wasalam xudayfa inuu la joogo wa washahida wuxuu kala qayb galay macahu rasuulka micigiisa almawaaqica almawaaqica kulliha dhammaan wax allaala wixii mawaaqic ahaa iyo wixii dagaalo ahaa ee rasuulka uu galay oo dhan xudayfe nebiguu kala qayb qaatay ilaa bederan beder maahane dagaalkii beder kama qayb gelin xudayfa walitakhallufi dibdhici xudayfata xudayfe uu uga qaybgeli waayo uga dibdhacay can bedrin qisatun qisaa ku jirto ayadana rawaaha uu noo warinayo xudayfe binafsihi nafsadiisa asagaa noo sheegi doona bacdamaa isha walaasheed oo kale uu u laasimay nebiga sababtuu uga qaybgeli waayey dagaalka faqaala wuxuu yidhi maa manacanii iima diidin igama mancinin an ashhada inaan ka qayb galo badaran dagaalkii beder ilaa annii anigu kuntu waxaan ahaa khaarija almadiina magaalada madiina bannaankeeda madiina waan ka baxsanaa buu yidhi ana wa abii anii aabbahayba ani io aabbahayba markaa magaalada waa ka maqnay markaan soo soconay oo aan jidka ku soo soconay fa akhadanaa waxaana qabtay kufaaru quraysh qoraysh gaaladeedii annagoo soo soconoo madiine rabna inaan soo galno nebigana uu isku diyaarinaayo inuu beder aado yaa waxaa gacanta nagu dhigoona qabsaday quraysh gaaladoodii waqaadu waxay noo dhaheen ayna taqsiduun xaggee u socotiin intayna qabteen labadeenaba anii aabbe ee dheen xaggee rabtiin faqulnaa waxaanu ku nidhi almadiina madiinaan u soconaa faqaaluu waxay dheen innakum turiiduuna muxammadan moxamed baad doonaysaan waa idin garanay waxaad u socotaan moxamedow waxaad doonaysaan inaad soo taageertaan ood gacan soo siisaan innakum turiiduuna muxammadan faqulnaa waxaanu nidhi maa nuriidu dooni mayno ila almadiina madiina maahe meel kaloon u socona ma laha wax kaloo ujeeddadeenu tahayna ma laha madiine un baan u soconaa fa abow way diideen waxay naga diideen ayuqliquuna inayna sii daayaan inayna sii daayaan way diideen ilaa bacda an akhaduu markay naga qaadeen kadib maahane alcahda ballan calaynaa dusheena allaa nansura inaanan u hiilinin muxammedan moxamed calayhim korkooda waayahee ballan cad qaada bay dhaheen waa idin sii daynaynaa markaad madiino tagtaan inaadan la soo safanayn moxamedow aadan dusheenna uga soo hiilinaynin bacda an akhaduu fa aba waxay diideen ayuطliquuna inayna furaanayna sii daayaan ilaa bacda an akhaduu markay naga qaadeen kadib alcahda ballan calaynaa korkeenna allaa nansura inaanan gacan soo siinin oonan u hiilin uga gargaarin muxamadan calayhim korkooda iyo wa anlaa tuqaatila macahu inaanan la soo dagaalamin micigiisa annagoo asaga la jirna inaanan dagaal soo gelin ballantii baan qaadnay uma alaquunaa uma aطlaquu saraaxana waddaday noo sii daayeen markaa markaa kabacdi baa saa nala ku soo deeyey walamaa qadimna markaan soo galnay calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam akhbarnaahu waxaan uga sheekaynoon u qabarnay bimaa shaygii qaطacnaahu wixii aanu goynay oo min axdi liqurayshin balantii qoraysh ah wixii aan soo galnay macnaha oo aan soo goynayoon aan ku soo gaarnoo ballantii quraysheed ahaa ayaan rasuulka uga sheekaynay walammaa goortii qadimnaa aan soo galnay calaa rasuuliillaahi aan u soo galnay sala allahu calayhi wasalam akhbarnaahu waxaan uga khabarnoon uga sheekaynay bimaa qatacnaahu wixii aanu goynay oo min cahdin liqurayshin ballantii quraysh xaggeeda ah wa waxaan su'aalnay maadaa nasnacu maxaan samayn karnaa ballanna waa soo qaadnay rasuulkii allo intaa kadibna waxaa dhacday arrintan inaan adiga kula soo jirinna ballan baan ku soo galnay wa sa'alnaahu maadaa nasnac maxaan samaynaa faqaala calayhi الsalaau wasalaam rasuulku wuxuu yidhi nafyi bicahdihim waanu oofinaynaa ballantooda ballantooda waanu oofinaynaa buu dhahay nebiga wanastaciinu calayhim waxaanana u kaalmaysanaynaa dushooda billaahi ilaahay subxaana wa tacaala ilaah ayaan uga gargaarsanaynaa oon uga gargaara dalbaynaa dushooda ballantii ay qaadeen iyo wixii aad ka soo qaadeenna waanu oofinaynaa ballantaan la oofiyo waa ballan daaca ilaahay aan ahayn sidaa darteed waxaa suuragala qofku mar allaala marka cahdii ballan baa la oofinaya ama nadar baa la oofinaa uu noqdo waa wixii طaaca ilaahay ah nebiga oo loo gargaaro sala allahu calayhi wasalam waa shay qayr badan inaan loo gargaarinna waa wax taaco aan markaa ahayn waxaa suuragala islaamka awalkiisa inuu sidaa ahaa waxaa macquula in la nasaqay wax kasta waa iska suuragal laakiin mar allaala ballan maba ku geli kartidba shardi kasta oo laysa fii kitaab illah fahuwa baail wain kaana mia shard boqol shardiba ha ahaadee sidaa darteed waxyaabaan la oofinayn bay markaa ku jirtaa taasaa iska suuragal ah walamaa goortii kaana ay ahaatay uxud dagaalkii uxudna khaabahaa waa uu dhex galay waa dhex galay xudayfatu xudayfa wuu dhex dabaashay maca abiihi اlyamaani asagii aabbihii yamaaniya dagaalkiibay galeen amaa xudayfatu xudayfa fa ablaa wuxuu ka muujiyey fiiha uxud acdama albalaa wacdarata u weyn buu ka muujiyey wa akramuhu uguna fiican ugu karaamo badan wa kharaja wuu ka soo noqday wuu ka soo baxay minhaa dagaalkii uxud xaggiisa saaliman asagoo bad badbaaday wa amaa abuuhu aabbihii faqad istushhida waa ku shahiidoo wuu ku dhintay fiiha uxud dhexdeeda walaakin istishhaadihi ku shahiidkiisii kaana waxay ahayd bisuyuufi lmuslimiin muslimiinta sayfahooda laa bisuyuufi lmushrikiin mushrikiinta seefahooda kuma shahiidno kuma dhimanin laakiin seefihii muslimiintaa ku dhacay walidaalika arrintaana qisatun qisaa ku jirto nuwariduhaa noo warin doona fii maa yeli sida soo socota sida soo socotaa loo wariyayo saanay wax u dhaceen sababta ay xudayfa ama yamaani ay ugu dhaceen ama ugu shiida seefaha muslimiinta waa sidee waa habkaa soo socotaa lamaa kaana markay ahaatay yowma uxudin uxud waalinteedii wadaca wuxuu dhigay rasuulullaahi rasuulkii alle alyamaani iyo wa haabit ibnu qays labadaa nin ee yamaani ahaa iyo haabit binthaabit bin waqiis ninka lagu magacaabo haabit ibnu labadaa nin fi اlxusuuni maca الnisaa'i waxaa la yeelay oo la dhigay xusuuntii iyo dhufaysyadii gabaatiyaalkii maca الnisaa'i waالsibyaani dumarka iyo ciyaalka ay ku jireen liannahumaa kaanaa shaykayn laba oday bay ahaayeen kabiirayn oo waaweyn aacinayni fi الsinni aad u da'weyn bacdamay ahaayeen dad aad u da'weyn ayaa waxaa ayaga la dhigoo la fariisiiyey xusoontii iyo gabaatiyaalkii lagu ilaalinayey dumarka iyo ciyaalka saas ayagoo xaaladoodu ay tahay sababtuna waxay tahay liannahumaa maxaa yeelay kaanaa waxay ahaayeen labadoodaba shaykhayni laba oday kabiirayn oo waaweyn taacinayni fi sinni da-weynna markaa galay falamaa goortii xamiya uu kululaaday watiisu lmacrakati dagaalkii tilnaarkiisa watiiskii jikamuufadii dagaalka markuu kululaaday macnaha u isticaaro waxaa loola jeeda dagaalkii markuu xoogaystu adkaaday qaala alyamaan yamaani baa lisaaxibihi saaxiibkiisii haabit wuxuu ku yidhi laa abban laka aabba waay laa abban lak aabba kuuma sugnaado waaye odawaa maa nantadiru maxaan sugaynaa buu yidhi fawallaahi baan ku dhaartayo maa baqiya ma harin liwaaxidin mid kastoo minaa annaga naga mid ah min cumurihi da'diisa ilaa bimiqdaari maa yadma'u alximaar ilaa inla-eg wuxuu dameer haraada maahane intuu dameer oomo ayaa da'deedii ka hartay macnaha dameerku aad uguma adkaysan karo oonka waad aragtay waxoogaa marka biyo la siiyo cabbaar yar kadib haddana biyaa la siiyaa ninkii dameerka waduu baaldiga saa ugu hayaad arkaysaa biyo siinaya haddana macnaha in yar oo uu haraado marka biyo la siiyo wax yar kadib biyuu u baahanayaa marka in qadar ahoo wax yar ah macnaha ayaa nooga hartayba annaga adduunkii cumrigaba aabba beelle buu yidhi laa aqbal laka maa nantadiru maxaan dhowranaynaa oon sugaynaa fa wallaahi baan ku dhaartay maa baqiya liwaaxidin mid oo minaa annaga naga mida uma harin min cumurihi da'diisa ilaa bimiqdaari maa yadma'u alximaar wax la eg wuxuu dameer habaada maahane innamaa naxnu anagu haamah baanu nahay geeri geeri baan nahay waay macnaheeda innamaa naxnu haamatu kuwa geeri sugayaal ahaa nahay kuwa geeri ku dhex sugan baan nahay oo dhimanaya alyawma maanta aw qadin ama beri maxaa meesha ka taagtaagan nahay marka afalaa na'khud maana qaadano oo maxaan u qaadan weynay sayfayna maxaan u qaadan weyn afalaa na'khud maan qaadano sayfayna sayfaheena oo wanalxaqu aan haleelno ka daba tagno birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay lacalla la arkeeba allaha alla yarsuqunaa inuu nagu arsuqo ashahaadata shahaado maca nebiyihi anagoo nebigiisa la jirnaa uma kabacdi akhadaa waxay qaateen sayfayhimaa seefahoodii wa dakhalaa waxay galeen labadoodiiba fi nnaasi dadkii dhexdooda waqataxamaa waxay xoog usii galeen almacraka goobtii dagaalka goobtii dagaalkay xoog usii galeen amaa haabit binaqshi ninkan lagu magacaabo faakramahu اllahu ilaa wuxuu ku karaameeyeba bishahaadati shahiidnimo wuu dhintay calىa aydi اmushrikiin mushrikiinta gacmahooda wa ama alyamaan yamaani ninka lagu magacaabo waa waalidu xudayfa xudayfe aabbihiise fatacaawarathu waxaa isku isugu tagtay waxaa isugu tagtay asaga suyuufu lmuslimiina muslimiinta sayfahooda wahum ayagoo laa yacrifuunaysan garanaynin ma fahmin inuu yahay xudayfa aabbihii wajacala wuxuu gudagalay xudayfa yunaadii inuu qaylinayo abi abi abi uu leeyahay war aabbahay aabbahay way dhaafa ka joojiya seefta saasuu yidhi falaa yasmacu axad qof dhag u dhigay ma maba la maqlinba ilaan meel waxaa lagu jiraa khatar ah marka ninkii xudayfaha xaaladiisu saasay ahayd وأma اليmاn ymaanي waalid xudayفa xudayفe aabbiya fatacaawarathu waaa waxaa isugu kulantay waxaa cawirtood dabooshay suyuufu lmuslimiin muslimiinta sayfahooda wa hum ayagoo laa yacrifuunahu aysan garanaynin odayga waile meesha lagama filaynin wakhti uu soo galay lama ogeyn waxay dadku ku ogaayeen asagii haabitba xusuuntii dumarkin lagu ilaaliyey goormuu inta yimid macnaha saasay markaa guda gashay wa jacala xudayfa markuu arkayba aabbihiisoo seefihii lala wato yunaadii wuxuu guda galay inuu qayliyu dhawaaquu dho abi alla aabbahay waa daaya abi waa aabbahay falaa yasmacu axad qof maqlay ma jirin oo khara shayqu odaygiina wuu dhacay sariican asagoo legdoon oo mayd ah oo ay dishay biasyaafi asxaabihi asxaabtiisa seefahooda fama zaada xudayfa xudayfa kama ziyaadinin kama badinin calaa an qaala lahum inuu ku yidhi markii ay arkuu arkay aabbihii oo la dilay yakfir اllahu lakum allah idin saamaxo wahuwa ilaahayna arxamu الraaximiin inta naxariisata asaa u naxariis badani intaa waxaan ahayn kama geysanin ma xanaaqin ma argudanin wax kale ma samayn kama ziyaadin xudayfa calىa an qaala lahum yakfir اllahu lakum allah idin saamaxa buu yidhi wahuwa arxamu raaximiin waxaadan shaqo ku lahayn dilkooda lagu qabsadaa maanta aanadabaa aana qabila lagu dilaya waxaad u eg tahay nin maalin hebel oo saadkii intaa ahaa aabbey nin dilaad u eg tahay saasaa lagu haystaa maanta waa dhibaato aad iyo aad u weyn wuxuu way dhaceen calaa an qaala lahum yakfir اllahu lakum wahuwa arxamu raaximiin inta naxariisatana allah u naxariis badan uma kabacdi araada wuxuu doonay alrasuulu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee an yucطiya alibna canuga inuu siiyo diyata abiihi aabihi diyadiisa waayo rasuulka salى اllahu calayhi wasalam waxyaabaha ummadda khayrkii wanaagguu u soo kordhiyey wuxuu ahaa inuu naxariis u ahaa dadkoo dhanba wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin markii hore intaan wax la helin xataa qofka deynta lagu leeyahay hadduu dhinto kumuusan tukan jirin rasuulka sal allahu alayh wasalam mar allaala marka uu deen lagu yeesho qofka wuxuu dhihi jiray deen ma lagu leeyahay janaasadiisa haddii haa la dhahana wuxuu dhihi jiray idinka ku tukada saaxiibkiin wuu ka tegi jiray haddii maya la dhahana waa ku tukan jiray sala allahu calayh wasalam maalin baa inta janaase loo keenay uu yidhi madiina lagu leeyahay haa laba dirham baa lagu leeyahay ku tukada buu yidhi nin saxaabi buu yidhi anaa ka faalay rasuulkii allow markaasuu rasuulku ku tukaday laakiin markii futuuxaadkii ilaahay u furay oo nebiga gacantiisii wax soo galay oo xoolihii hanti la yeeshay wuxuu yidhi qof kasta oo muslim ah aniga kafiilkiisii ah qof allaala qofkii ciyaal iyo dayac iyo dayn ii ka tagana facalaya korkaygay ahaatay ninkii maal iyo hanti iyo xoolo ka tagana dadkiisaa iska leh dhibkuu la qaybsanayaa dheeftan ayaguu u dhaafayaa sala allahu calayh wasalam sidaa darteed ayaa rasuulku wuxuu damcay marka inuu ka diyeeyo oo asaga diyada uu ka bixiyo agtiisa uuna siiyo wiilkaa aabbihii la dilay faqaala wuxuu yidhi xudayf innamaa huwa asagu aalibun aabbay wuxuu raadinaayey shahaada shahiidnimuu raadinaayey waqad naalahaa wuuna gaaray allaahumma ilaahay ashad markhaati iiga noqo annii anigu tasadaqtu inaan sadaqeeyey bidiyatihi diyadiisa cala almuslimiin kaaga sii daro haddana muslimiintaan siiye buu yidhi wax allaala wixii nebi moxamed bixiyeyna muslimiinta ha qaataano fastaada wuxuu ku siyaadsaday bidaalika arrintaa mansilatan sharaf cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka agtiisa sharaf iyo cizi iyo karaamuu kaga siyaadsamay xudayfa sada wuxuu gaaray alrasuulu rasuulka salawaatu اllahi wasalaamuhu calayh gawra xudayfata xudayfa moolkiisii ayuu gaaray bilyamaani xudayfa ibnu yamaani moolkiisa macnaha gudihiisa salkiisa ayuu u dhaadhacay rasuulka wuu soo ogaaday fajallad waxaa u faydantoo u caddaatay lahu asaga waa rasuulkee fiihi inuu ku sugan yahay ou leeyahay xudayfa khilaalu alaain saddex waxyaabo saddex arrin macnaha markuu tafaquday ee uu moolkiisii salkiisii soo gaaray saddex arrin ayuu xudayfo leeyahay yuu rasuulku ogaaday dakaa'un waa garaad waa caqli fad ayadoo kale aan la arkin caqli noocaas ahoo uu u kaalmaysta rasuulka fii xalli اlmucadidaat waxyaabaha mashaakilaadka yimaada ee xoog isugu qasmaa la yidhaahdaa waxa la kala bixin waayo oo arrin dhib badan noqoto akhyaare intay timaado kuwo kale lagu soo daro qolo kale lagu soo daro la dibdhigoo la dhaho habeen dam aan dhammaystirno xaaladaha noocaasee mucadidaadka ahee isdhexgala mashaakilka faraha badan leh daki iyo caqli uu nebiga u kaalmaysto ayuu ka helay xudayfa waa koob midda labaadna waa badiihatan waa isku macno dhow yihiin badiihada waa fariidnimo ama waa garaad muaawica muaawica ah. macnaha waa garaad iyo caqli hoggaansan muaawic ahoo wax adeecaya kaasoo taasoo tulabbiihi ajiibaysa kullamaa dacaahaa mar kastoo loo yeero mar kasta oo loo baahdo bahiihad iyo garaad hoggaansan oo mutaawac ahoo ateecitaan badan oo labeeg odhanaysoo talbiyaynaysay aqbalaysae soo degdegaysaa kullamaa dacaaha mar kastoo loo yeedho kaana wuu ku arkay iyo wakitmaanu wakitmaanu sir sirta oo la qariyo sir qaritaankeeda oo falaa yanfug uusan gaaraynin ilaa qawrihi sirtaa moolkeeda axadun qofna si kastoo la dhaho ha looga soo bixiyo ninka sirta uu haya ha la gaaro hoos ha loo gaaro lagama soo saari karin mana la gaari karin qof gaari karay ma jirin ilaalin sireed gowdhe caqli aad aad u sabay mushkilaadka loo kaalmaysto iyo garaad hoggaansan oo wax qaban kara oo diyaar ah saddexdaasuu nebigu ku arkay xudayfa ibnu yamaani midda saddexaad oo ah in sirta la ilaaliyo waa shay muhiima walaalayaal waxyaabaha muslimiinta maanta dhibaatada haysataa wax waxaad ku aamintaba ma laha sheeqa qofkaad wax u sheegto suuqu kaaga soo horeeyaa qofkaad wax u sheegba wax sir lagu aaminayayi ma jiro nin baad u tegaysaa saaxiibkaa ah waxaad leedahay ogow ninyo bisha soo socoto waan guursan rabaa heblaayo heblaayo qof og mala asigun baa loo sheegay gurigiisuu imaanayaa guriga markuu yimaaduu sa uga soo baxo aniga saaxib waad guursan rabtaa waa maqlay baa la leeyahay yaa u sheegay waa dhib aad aad iyo aad u weyn sirarta walaalayaal aad iyo aad in loo ilaaliya waa muhiim qofka markuu sir kuu sheegto waa ammaano qofku inuu ammaano lahaado waa lagama maarmaan nebiga sala allahu calayhi wasalam aad buu dadka ugu guubaabin jiray sirarka in la ilaaliyo waa shay muhiim ah wixii lagugu asraarto lagugu qarsaday baa jirtaa ninka wax lagu siriirtay waa nin la aaminay gabadha wax lagu siriirtay waa gabar la aaminay xaaladaha noocaasaa ah muhiim ahoo loo baahan yahay ilaa in laga baqa sirta waa muhiim naag labaad baad guursanaysaa nin saaxiibkaa bisa kula og gurigaad timid waxaas leeda waxbaa kuu qarsoon iswargoor ugugu soo boodaya waa maqla xaliraa saa yeesh saa yeesh saa yeesh gabadhi yaa u keena waaye marka waxa waaye waxyaabaha faraha badana dhibaatooyinka ah ayay markaa ka mid yihiin saa darteed baa anas ibni maalik asagoo canug yariis ah maalin asagoo la ciyaaraya saxaabo ciyaal yar yar ah yaa nebiga soo maray sal alla alayh wasalam muxuusebi nebiga fa sallama calayh wuu salaamay waa ciyaal yar yar ah tawaaduca rasuulkay tilmaamaysaa wuu salaamay markaasuu anas wuxuu yidhi or dantaa iisoo qabo anas waa baxay arrintii arrintiibuu rasuulka u soo fuliyey laakiin gurigiisuu ka daahay hooyasay u dharraysay u sugays buu u tegey maandhow maxaa ku soo daayay xilligaa ku wada rasuulkaa meel ii diray sal alla alah wasalam muxuu kuu diray xaajo io dan buu ii diray xaajada nebiga maxay ahayd hooya see waa adi sir waaye buu dhahay hooya sir waaye mana sheegaayo sirta nebiga sal alla alah wasalam babis iyo barqaba dibta loo qaatay aag la tubi jiray sheeg waree waxaad marka maxay tiri hooyo aanas hooyadii waxay tiri waa yahay khayr allah ku siiyee sirta nebiga qofnaha u sheegin haabidow haddaan qof u sheegi lahaa adaan kuu sheegi lahaa buu yidhi anas radia allahu tacaala canh marka sirartu aad bay u qiimo badan yihin walaalayaal markay dhima markii ay dhimatay cuثmaan ibni cafaan gabadhuu qabay ee nebigu dhalay sal اla alah wasalam ruqaya markay ka dhimatay xilligaasna ninka lagu magacaabo khunays ibnu xudaafa asahami yaa dagaalkii bedel ku soo dhintay sidaa darteed wuxuu qabay xafsa oo cumar ibnu khadaab uu dhalay xabso waa garoob oo ninkii baa ka dhintay cuhmaanna naagtii baa ka dhimatay xabse waa gabar yaroo garoob noqotay mar allaala markay ka degtay wixii saarnaa ayuu soo baxay abubakar cuhmaan buu u yimid markaasuu dhahay cifmaanow waxaan ogahay inay gabadhii kaa dhimatay xabsaa garoobowday aan kugu daro dhowr maalmood ii sug buu dhaha ka soo fiirsanaaye cabbaar buu maqnaa maalintii kale u tegey wuxuu yidhi waxaa ii daahirtay wakhtigan inaanan guursan macnaa guur diyaar uma ihi aad baan ugu xanaaqay buu yidhi cumar radia allaahu canhu dhan gabadhaadii gabadhiisii kugu karaameeyey ma rabo aniga hadda xooga sibay foolxun tahay si kasta ahaatee waa ka xanaaqay buu dhahay wax aan jeclaysta ma ahayn waa soo baxay abubakran u tegey buu yidhi haddana radia allaahu canhu abubakarow gabadhaanaa garoob iga noqotay makuugu daraa maba ila hadlinba intuu saasii firu iga teguu yidhi tii cusmaanba kanaa iga dara buu yidhi kaasaaba bar bay kan wuu iiga darayba waayo gabadheedii baan hor taaganahay oon leea makuugu daraa haa iyo maya maya xataa wuu ii waayey intuu iga aamusuu iga tegey waa iiga darnaa buu yidhi meesha macnaha ma aha cumar gabadhaa xabsa inuu u waayo wax uu siiyo walaalayaal laakiin gabadhiisu sacaado adduun la rabaa wuxuu la rabaa khayrkii wanaagga wuxuu la rabaa inay guri yeelato wuxuu rabaa in mutaqaana nin saalix ah oo wanaagsan uu u helo wuxuu raggan khayrka badan ugu dhex wareegaya abubakar iyo cumaan iyo xaaladdu waa sidaa ayaan lala yaabin wax dhibaato inaysan jirin rooti ay cuntii meelaysa xataa gabadhiisii uma weyn ka badana waa uu heli karaa radia allahu tacaala canhu anoo xaaladeedu saas ay tahay taariikhda qaar waxay leedahay nebigaa ii wacay sala allahu calayh wasalam markaasuu ii dhahay gabadha xabse ah waxaad ku dartaa nin cusmaanka khayr badan waa aniga guri guribuu dhahay rasuulka sal alay wasalam yaa soo haray xabsa xabse cifmaan waxaa lagu darayaa gabadh xabse ka khayr badan waa umu kaltuum waa gabadhii ka dhimatay walaasheeda nebigu dhalay sal allau alah wasalam soo sacaado fiican ma gaarin suu u wareegayo qeyr ula reegayo nebi moxamed gurigiisuu ku dhacay sala allahu calayh wasalam riwaayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan nebiga sala allahu calayh wasalam inuu ka soo doontay cumar radia allahu canhu markii xabse nebiga guursaday yaa abibakar iga hor yimid buu dhawer kaale cumarow maalintii inaad ii xanaaqdaan u maleeyaaye haddaan ku waramayaa warniyo maalintaa waxaan kaaga aamusay nebiga hadal haayay sal alla alah wasalam nebigaa sheeg sheegaya dhahay guursanayaa xabsaan rabaa wuu igu siriyaystay sirta nebiga inaan banaanka dhigaan diidaay buu dhahay radia allahu tacaala canhu intaas ma samayn weyne walaalayaa intaasaan samayn la'nahay waaba dhararaynaaba habeenka haddii naloo sheego ilaa waagu ka baryo meesha shaaha la isugu yimaado asoo cararaay xataa hadduu meesha ka soo da mootuu soo qaadaaa imaanaciyo si dadku ugu sheega le siraha marka horena sirta aadaa loo ilaaliya ilaahna laga baqo subxaana watacaala saa darteed ayaa wuxuu yidhi nebigan hadal haayaan maqlay saasaan kaaga aamusay haddii nebiga ka tegi lahaa waa kaa aqbali lahaa xabse gabar qiimo badan waay marka saa darteed ayaa sirta aad iyo aad ayuu ninka ugu dheeraa wa kitmaanu lisir lisiri dhe sirta ilaalinteeda falaa yanfudu ilaa qawrihi salkiisa lama gaaraynin axadun qof gaaraya ma jirin sirtay ugu jirta wakaanat waxay ahayd siyaasatu rasuuli rasuulka siyaasadiisa calayhi الsalaau wasalaam taquumu taquumu bay ahayd mid u istaagta calaa inkishaafin ogaasho mazaaya asxaabihi asxaabtiisa ziyaadooyinka ay leeyihiin qof kasta wixii ziyaado uu leeyahay iyo wاlifaadati ka faa'iidaysi min طaaqaatihim daacaadkii awoodaha ku jirta ayaga alkaamina ee ku qarsoon fii dawaatihim qofnimadoodii dadnimadooda daaqaadka ku qarsoon inuu dadka uga faa'iideeyo islaamkana looga faa'iideeyo iyo inuu u istaago rasuulka sala allahu calayh wasalam iktishaaf inuu ku sameeyo baarbaaridii ogaasho masaayaalka qof kasta wuxuu ku wanaagsan yahay baa markaa loo dhiibayaa qof kasta shaqada uu ku fiican yahay ayaa markaa loo dhiibayaa waa si wanaagsan waa siyaasad aad iyo aad u qiimo badan in adeernimo wax laguma siiyo jagadan waxaa lagu siinaya qofkan ee qabiil hebel jagadaas saasaa lagu siinaya maya qof walba sida asaga masaayaha siyaadada waxyaabaha ku dhex sugan ee ku dhex jira dhammaan uga a looga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay wa kaanat waxay ahayd siyaasatu rasuuli calayhi salaatu wasalaam taquumu bay ahayd mid ku dhisan dheh haddii kale calaa iktishaai iktishaaf waa ogaasho lam ogaada masaayaa asxaabihi asxaabtiisa waxyaabaha masaayaadka ahee ziyaadooyinka ah iyo walifaadati ka faa'iidaysi min taaqaatihim alkaamina ee ku qarsoon daaqaadkii awoodaha ku hoos qarsoon ayaga fii dawaatihim qofnimadooda ama jiritaankoodii daatadooda wadaalika arrintaasi waxay keeni kartaa biwadci arajuli ninka in la dhigo almunaasibi munaasabka ah fi lmakaani almunaasib makaan munaasab ah qof kasta munaasabkiisaa la gelinayaa marka qof kasta wuxuu mudan baa markaa la siinayaa qofa aad i aad ugu fiican fikradaha inuu keeno asaga booskiisaa la geynayaa qofaa waxaa aad aad ugu fiicnaan waxyaabaha taqasuska lagu magacaabo waa shay muhiimoo loo baahan yahay qof kasta taqasusaadkiisa in loo dhaafo waa lagama maarmaan qofaa muxaadaraadka ku fiican qofaa luqadda ku fiican qofaa wacdiga ku fiican qofa tafsiirka ku fiican qof walba munaasabkiisa in la siiyo lagu tixgeliyo waa lagama maarmaan walaalayaal waa shay muhiimoo loo baahan yahay qofka taqasuska uu leeyahay dhakhtarka mar allaala markuu wadnaha soo barta wadnahun baa loo dhiibaa oo taqasuskiisu yahay midaa indhaha kusoo soo caloosha looma dhiibo midaa beerka kusoo soo taqasusa lugaha haddii loo dhiibo waa mashaakil dadku lugaha ka jarjaraya haddii wax loo dhiibo meelan marka munaasabaddu shaygu waa shay muhiim ah aad baa loogu baahan yahay marka rasuulku saasuu ahaa sala اllahu calayh wasalam siyaasadiisuna taasay markaa ka mid ahay wa kaanat waxay ahayd akbaru mushkila eh, mushkilatin mushkiladtii u weyneyd tuwaajihu hor istaagta oo hor oo tuwaajih soo qaabisha almuslimiina muslimiinta fi lmadiinati inta madiine la joogay hiya taa waxay ahayd waa wujuudu lmunaafiqiin munaafiqiinta joogitaankooda oo munaafiqiintaasoo min alyahuudi yahuud ah iyo ashyaacihim taageerayaashoodana yahuud iyo waxa nasaaro u ah ansaar iyo ashyaacii wixii shabbahaa waa mushkilada ugu weyn ee haysatay intii madiine la joogay ila munaafiq wuuna kaa mid yahay waana kaasii jiraa iyo wamaa shaygii yaxiikuunahu ay u maleegi jireen lilnabiyi nebiga calayhi الsalaau wasalaam iyo wa asxaabii asxaabtiisa oo min makaa'idin shirqool iyo wadanaa'isi dhagarba ah dhagar iyo shirqool waxyaabay u maleegi jireen waa waxa ugu weyn ee dhibaato ah ee madiine haysatay faafda الnabiyu nebigu wuxuu u sheegay salawaatu اllahi calayh xudayfa ibn اlyamaan biasmaaءi اmunaafiqiin munaafiqiinta magacyaalkooda munaafiq kasta magaciisu u sheegay waa isagaa lagu aamini karaa nin iska hadlay haddii loo sheego bannaankuu dhigaas hadda soo tilmaanay laakiin yaa munaasab u ah yaa loo dhiibi karaa yaa sirtaan ilaalin kara xudayfa ibnu yamaan nin kale muxuu ku wanaagsan yahay arrintaasi waa loo dhiibayaa qof kal muxuu ku fiican yahay arrinta waa loo dhiibayaa arrimaha qof kasta munaasabkiisa in markaa la marsiiyo la siiyo saasay arrintu markaa ahayd waay marka mushkilaadka ugu weyn taasay markaa ahayd intaa kadib faaruqa wuxuu gaarsiiyey wuxuu wuuu wuxuu rasuulka sal alayh wasalam u sheegay ama uu gaarsiiyey ama u caddeeyeyba annabiyu salawaatu اllaahi calayhi lixudayfa ibni yamaan biasmaa'i اlmunaafiqiin wa sirun waa sir lam yuطlic calayhi uusan aalacsiinin nebiguusan u sheegin axada oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a soo abubakr uma fadli badnayn soo cumar kuma xigin maxaa loogu sheegi waayey nin kasta munaasabkiisaa la dejinayaa abubakr xanaaqi maayo kan xanaaqi maayo kan maxaa qof kasta suu rasuulku u arko yuu markaa wax ugu diidayaa marka saasuu usan daalacsiinin qof kale wacahida wuxuu u xil saaray ilayhi ama uu kula ballamayba ilayhi xudayfe xaggiisa rasuulka birasdi xarakaatihi inuu dhaqdhaqaaqooda uu u kurgalo inuu dhaqdhaqaaqooda uu u kurgalo wayattabicu uu raacraaco nashaatihim howlaha ay ku jiraan hawshooda iyo nashaadka iyo waxyaabaha ay samaynayaan inuu raacraaco dabagalo iyo wadarwati khatarihim inuu ka hortago khatartooda can ilislaami khatar ay ku yihiin iyo walmuslimiina muslimiintaba islaamka iyo muslimiinta munaafiqiinta dhagarta ay ku jiraan iyo waxyaabaha khatarta ah ay u wadaan inuu markaa ka hortago wamundu daalika alyowm laga bilaabo maalintaa duciya xudayfa waxaa loo bixiyey ibnulyamaani bisaaxibi siri rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sirtii nebiga ninkii saaxiib u ahaa ninkii ilaalinaayey waqad istacaana wuu u kaalmaystay arasuulu rasuulku calayhi salaau wasalaam bimawaahibi xudayfa xudayfa mawaahibtiisa waxyaabaha hibada loo siiyey fii mawqifin mowqif buu u kaalmaystay oo min ashaddi almawaaqifi mowqifyaalka khataran midda ugu khatarta badan ee ugu adag xagga khatarta mid ka miduu maalin kaalmaystay rasuulka sal alay wasalam waqad istacaana wuxuu u kaalmaystay alrasuulu rasuulka calayhi asalaau wasalaam bimawaahibi xudayfata xudayfe mawaahibtiisa waxyaabaha ilaahay u hibeeyey fii mowqifin mowqif oo min ashaddi almawaaqifi mowqifyaalka kuwa ugu dardaran khataran xagga khatarta ah wa axwajihaa ugu baahnaasho badnayd ila dakaa'i alfaddi in la helo caqli iyo daki iyo garaad faddi ahoo sarayso ayadoo kale aan la arkin walbadii'a iyo garaad iyo fahmad almuطaawicati muطaawic ahoo dhaga nugul am waxaad diicaysaa wadaalika arrintaa waxay ahayd fii durwati kaswati khandaq kaswatu khandaq meesheedii saraysay saraynta iyo kor ahaashadii kaswatu khandaq xayu meel kaana almuslimuuna muslimiintii ay ahaayeen qad axaata kuwa la koobay bihim ayaga alcaduw cadowgii ay ka koobeen min fowqin korkooda wa min taxtihim hoostooda wa qaala waxaa dheeraaday calayhim korkooda alxisaaru cunaqabatayntii lagu hayay waishtadda calayhim waxaa korkooda ku adkaaday albalaaw imtixaankii iyo dhibkii wa balaga minhum waxa uu ka gaaray xaggooda aljahdu dhibka iyo mashaakilka wadanki iyo dhibka waa isku macna dhow yihiine juhdiga iyo ciriiriga iyo dhibka kulla mabla maqlaq kasta meel kastoo ay gaarto ayay gaartay xataa zaaqat alabsaar ilaa indhii ay iisheen wabalaqat alquluub quluubtun ay soo gaartay alxanaajira kalxamaha wa akhada ay guda galeen bacdu almuslimiina muslimiinta qayb ka mida yadunnuuna inay u maleeyaan billaahi ilaahay addunuuna malooyin watadunnuuna billaahi dunuun malooyin baa loo maleeyey ilaahay waa tii nimanka munaafiqiinta qayb ka mida ay dhaheen moxamed wuxuu noo ballan ballanqaadayaa kisra iyo faris iyo meelaha inaan keydkooda qaadan doono axadkeenna maanta musqusha ma aadi kara xabsi daraaddeed heerkaasay gaaheen watadunnuuna billaahi dunuuna malooyin baa ilaahay loo maleeyey subxaana wa tacaala walam takun maysan ahayn qurayshan quraysh iyo waa khilaafiha gaashaan buurteedaba oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida min haadihi saaca saacaadkaas ayada ah alxaasimaati ee lagu kala baxaayey saacaadkaa kala baxa ahaa oo muslimiinta dhibkii hadda aan soo sheegnay ay ku jireen qoraysh laftigeeda iyo gaashaanbuurtii ayada ay lahaayeen ee mushrikiinta ah ma aysan ahayn saacaadka biaxsana xaalan kuwa ka xaalad fiican min muslimiina muslimiinta ayaga laftooda dhib baa haystay oo muslimiinta kama xaal fiicnayn faqad saba wuxuu ku soo shubay calayha korkeeda allah ilaahay caza wajalla min qadabihi caradiisa maa shay awhana daciifiyey quwaaha awooddeeda wazalzala wuxuu gelgelay ilaahay cazaa'imahaa niyaddoodii go'aankii niyaddii ay lahaayeen wuu gelgelay ilaah wuu ruxruxay fa arsala calayha wuxuu ku soo diray dusheeda riixan dabayl sarsaran dhabanaysa ama qaylo badan ama qabow badan taqalluba gadisay khiyaamaha teendhooyinkay dhisteen teendhooyinkay dhisteen bay taqallubtay dabeeshiiyo intay fujisay meel ku tuurtay wa takfaw afgembisay quduuraha dhariyahay dabka saarteen dabeed intay timid ka afgembisay wa tudfi u demisay niiraamaha dababkii ay shiteen wa taqdifu ku farxisay wujuuhaha wejiyaalkeeda bilxasdaa'i qurr ku soo daadisay wa tasuddu ooday cuyuunaha indhahooda iyo wakhayaashiinyaha sanqaroorkoodaba ku ooday bigturaabi caro waxaasa ayagana haystay muslimiinta intaba ha ku haysta dhibkee ayagana kamaysan yarayn mana ka xaal fiicnayn hiya fii haadihi saacaad saacaadaha alxaasimati ee kala baxa ahee lagu kala baxaayey min taariikhi alxuruubi ku ah taariikhda dagaalka yakuunu wuxuu noqonayaa alfariiqu alkhaasiru kooxda khasaartay huwa ayada alladii midka ya-inu qaylisa awalan marka hore laba qof markay dhibaato haysato atiga hooyadeedu dhahay wiilka wiilkeeday waanisay maandhow faca hortii ha caban miya sidaas oo kale ah haddii dhib ku haysto xataa kana haysto is adkey marka qofka labada fariiq ka horeeya inin sameeya oo qayliya kaawaa midka khasaaray wa yakuunu wuxuu ahaanayaa alfariiqu araabix gooxda raabixee liibaantayna huwa aladii midka yadabidu xakamaysa binafsihi nafsadiisa darfata cayn ilbiriksi bacda saaxibihi saaxiibkii ka bacdi marka hore hadduu saaxiibkaa qayliyo ah dagaalka idinka ku jira hadduu qayliyo waad ka guulaysatay adigana way kaa taalaa marka daqiiqad baa la aamusaa wax yar kadibaa aa la dhahaa adigana saa darteed fariiqa guulaystaa waa qolada aamustay isxakamaysaa dhibka ayagoo ku jiraa kabacdina saaxiibkeed kadib haba into ha qayliso laakiin fariiqda khasaartay waa midda inin bixisoo qayliso cabata marka hore wa fii haadihi alaxadaad daqiiqooyinka gudahooda allatii taasoo tugtabu la qoro fiihaa gudaheeda masaa'iru almacaariki dagaalka ayatiinkiisa iyo meeshuu ku dambayn doonay masiirkiisa la qoro yakuunu wuxuu ahaadaa lilistikbaaraati dadka istikbaaraadka ah waa dadka khabarka laga sameey waa dadka sahanka loo diro ragga istikbaaraadka la yidhaahdo aljuyuushu ee ciidanka istikbaaraadkiisa ah ayaa waxaa iska leh alfadlu اlwali sharafta koowaad markay arrin aad iyo aad u qaraaraato nimanka istikbaaraadkii amnigaa la diraa kow ayagaa shaqada iskale say u soo ogaadaan waxaa jira fii taqdiiri mawqifi mowqifka qiyaasitaankiisa inay ayagu qiyaasaan mowqifkay meesha waxa ka jira iyo wa isdaa'i almashuurati talabixinta labadaba inay soo islaaliyaan keenaan almashuura wixii tala markaa ah raggaasaa loo xil saaraa wamin huna sidaa darteed ixtaaja wuxuu u baahday alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam liطaaqaati xudayfati bn اlyamaan xilliga meesha la maraayo wuxuu rasuulku u baahday daaqaadkii awoodihii xudayfa ibnu yamaan inuu ka faa'iidaysto iyo khabraatii khibrooyinkii uu lahaa khibraadkiisa inuu ka faa'iidaysto wacazama wuxuu go-aan ku gaaray rasuulka calaa an yabcaha bihi inuu u diro xudayfa ilaa qalbi jayshi اcaduwi ciidanka cadowga ciidankooda qalbigiisa macnaha dhexdooda in lagu sii dhex daayo ile istiqbaaraad waa inuu inuu wax keeno ayuu goostay taxta julxi اdulaami mugdiga habeenka hoostiisa liya'tiihi suu ula yimaado u keeno biakhbaarihi ciidanka khabarkiisa qabla an yukrima amran intuusan go'aan gaarin rasuulka intuusan amar gaarin uusan go'aan gaarin ilaa dhibkii waa haayaa laakiin saaxiibka hortii haqaynin baa lagu jiraa marka saa darteed intuu nebigu go'aan gaarin wuxuu damcay inuu inta xudayfe ka faa'iidaysto daaqaadkiisa ciidanka lagu sii dhex daayo kabacdina arrin uu ka keeno falnatruk aanu dhaafna haddana lixudayfat bnu yamaan alkalaama hadalka liyuxadidna suu nooga sheekeeyo can rixlati mowti haadihi safarkaas safar geeriyaadka ah ilaan ciidan lagugu sii dhex daayo ma sahlana si uu qabarkeeda noogu sheegay qaala xudiifa wuxuu yidhi kunnaa waxaanu hayn fii tilka aleyla habeenka ayada ah saafiina kuwa safan qucuudan haddana fa fadhiya waa la fadhiya maalinta wa abu sufyaan iyo waman macahu abu sufyaan waa abaandulaha ciidanka ee quraysh iyo wixii la jiray oo min mushrikaya maka maka mushrikiinteedii ka mid ahna fawqanaa dusheenay ahaayeen meel naga sarraysa wa banuu qurayda oo min alyahuudna asfala mina way naga hooseeyeen saasay ahaayeen nakhaafuhum waxaan uga cabsanayn ilaa reer bani qurayda waxay dhex degnayn madiina xilli ay mushrikiintii dhan yimideen iyo ballanta uga baxeen muslimiinta waa qiso dheer ayadana saa darteed hoosteena joogeenoo nakhaafum waxaan uga cabsanaynay calaa nisaa'ina iyo wadaraarina ilmaha iyo xaasaska wamaa atat calayna nama soo marin dusheena laylatan habeen qadun weli ashaddu ka daran dulmatan mugdi walaa aqwaa kala daran oo ka xoog badan riixan minhaa dabayl dabayl xoog badan baa jirtay habeenkaa dabeesha aan aragnay weligeen dabayl ka xoog badan ma arkin ee habeenkaa mugdiga jirayna kaasoo kale weligeen ma arkin fa aswaatu riixaha dabaysha maalintaa dhacaysay codkeeda midla sawaaciqi biriq oo kale u qaylinaysay macnaha biriq oo kale sawaaxixda ayuu qaymaysay wa shiddatu dulaamiha habeenkaa mugdiga uu qaba dartiina darnaantiisa tajcalu waxay ka yeeshay axadanaa mid oo mina annaga naga mid ah axadanaa dha midkeen maa yaraa inuusan arkuu arki waayo isbacow fartiisa mugdiga jarteed hadduu fartiis saa isha u saaro ma arkaynin marka maxaa isugu darsamay mugdi iyo waxaa isugu darsamay dabayl aad iyo aad u xoog badan faأkhada almunaafiquuna munaafiqiintii waxay bilaabeen yasta'dinuuna inay fasax ka qaataan alrasuula rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wayaquuluuna ayagoo odhanaya ina buyuutanaa guryaheena makshuufa waa cawra ina buyuutanaa cawra waa meesha ilaah ka yidhi makshuuf waay waa faydan yihin ina loo gadaal maro nala ka dhacan ka cabsanaynaa na fasax rasuulka ilaahayow lilcaduwi cadowgay makshuuf u yihiin wamaa hiya bimakshuufa wamaa hiya bicawr bay aayaddu tilmaantay in yuriiduuna ilaa firaaran or bay rabeen bs inay cararaan famaa yasta'dinuhu axadun axadna ma fasax weydiisa nebiga oo minhum munaafiqiinta ka mid ah ilaa adina lahu waa wuu idmahayey wahum ayagoo yatasallaluuna siisiibanaya oo dhuudhuumanaya xataa baqiinaa ilaa aan ku soo harnay fii alaaثa miatin aw naxwi dalik saddex boqol ama wax dhow munaafiqiin iyo badankoodu waa la sii waa la baxay cinda dalika marka agteeda qaama nebiyu nebiga istaagay calayhi salaatu wasalaam wajacala wuxuu guda yamuru inuu marmarayo binaa anaga waaxidan waaxidan hal hal ila mugdi waa meeshii saana anagu u waa la fafadhiyaa marba nin buu usoo dhowaanaya wuu ka tegayaa kii kale yamuru binaa inuuna soo maraya waaxidan waaxidan xataa ataa ilaya ilaa anigu i yimid wamaa calaya shay korkayga shay ma saarna yaqiinii iga ilaaliya min albaladi qabowga qabowgaa jira wax iga ilaaliya ma haysto ilaa mirtun go' maahane liimra'ati baa iskala xataa xaaskayga ani xataa maa yujaawizu rugbatii waxaan jilbaha dhaafin waayo waa go' xaaskayga ay leedahayo intaan saa u qabsaday aan jilbaha ii dhaafaynin faqtaraba minii waa iisoo dhowaaday rasuulka wa ana anigoo jaafir isku dhejinaaya cala alardi dhulka dhulkan ku kaduuda buu yidhi jaadku ahay wa qaala man haada war kuma kan rasuulka i yidhi faqultu xudayfa xudayfaan ahay buu yidhi qaala xudayfa ma xudayfa ma xudayfa markuu i yidhi fataqasartu waxaan isku dhejiyey ku isku gaabiyey ila dhulka karaahiyata anoo nacay an aquuma inaan kaco min shiddati jucowdhe iyo walbaladi baahida ay hayso darteed xanuunkay leedahay iyo adkaanteeda iyo qabowga waayo mar kasta markuu ka qabowbada way ka baahi way ka baahi badan tahay waqultu waxaan idhi nacam haa yaa rasuula allah rasuulkii alla faqaala wuxuu yidhaha inahu kaa'inun waxaa ahaan doonaa fi lqowmi qoomka dhexdiisa khabarun khabar baa ahee fatasallal u dhuudhuumo ilaa caskarihim ciidankooda watinii inakan bikhabarin khabarkooda howl aad iyo aad u weyn waay mugdiga jira qabowga jira dabaysha jirtaa waad yaabaysaa baahiya haysa haddana miskiinka dhar xoog badanoo qabowga ka celiya ma haysto bax baa la dhahay intaad baxdo ciidanka dhexgal ee iga keen qabarkooda faqaratu waan baxay wa ana anigoo min ashidaa'i nnaasi dadka kuwa ugu daran fasican argagaxa ah wa akarihim baradan ugu daran xagga qabowga qaaraba jaaka jaakiyo watee maba wata aniga faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi allaahumma xfidhu ilaw ilaali min bayni yadayhi hortiisa wa min khalfihi gadaashiisa wacan yamiinihi midigtiisa wacan shimaalihi bidixdiisa wa min fawqihi korkiisii wa min taxtihi hoostiisa sal اllahu alayh wasalam ilahay buu tawajuhay go-an qaada ma laha cuntadaasii cun ma laha ilahay aa lagu xihay subxaana wa tacaala dhaqaaq baa la yidhi orod ilaahay baa dhinac kasta kaa ahe fawallah allan ku dhaartay buu dhahay maa tamad ma dhammaystirmin dacwat nebiy nebiga baryihiisa calayhi asalaam xata inzaca allah ilaa ilaahay uu ka siibay min jawfi laabtayda kullu maa wax kastoo awdacahu aan helahayay fiihi gudihiisa oo min khawfin cabsiya markii horaba wixii cabsi ah oo dhan way iga baxday waazaala waxaa ka zulay can jasadii korkaygana kullu maa asaabahu wax kastoo ku dhacayo asiibaayey oo min beldin qabow ahaa diirimaad buu helay waxaad moodaaba nin jaakad iyo waxyaabo kala wataa maba ahaba nin dhaxan haysa ilaahay subxaana wa tacaala qofka isku xira waa sidaa falamaa wallaytu markaan jeestay naadaanii calayhi الsalaau wasalaam nebigaa ii wacay wa wuxuu ii yidhi yaa xudayfa laa tuxadianna u sheegin fi lqowmi qoomka shay-an waxba xataa ta'tiinii ilaa haddii timaado intaad socotana qofna hala hadlin marka khabar aad soo ogaatana qofna hala hadlin faqultu nacam baan ihi waa yahay wamadaytu waan tegey buu yidhi atasallalu anigoo siisiibanayo ku dhuudhuumanaya fii julxi dulaam mugdiga habeenka julxiisa xataa dakaltu ilaa aan dhex galay fii juldi mushrikiin mushrikiinta ciidankooda wasirtu waxaan ahaaday kaanii waaxidu minhum nin ka mid ah nin aygii ka mid ahaanba iska dhigay buu yidhi oo meeshii baan fadhiyaa yaa u jeeda waa mugdi wamaa huwa ilaa qaliil abu sufyaan nin caqli badan buu ahaa wamaa huwa kama soo wareegan ilaa qaliil wax yar maahane xataa qaama abu sufyaan ilaa u istaagay fiihim dhexdooda khatiiban asagoo khudbaynaya wa qaale wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay inii qaa'ilun waxaan idin oran lahaa lakum adinka qowlan hadal hadal baan rabaa inaan idin dhaho akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yabloga moxamed inuu gaaro maxamed inuu hadalkaa gaaran ka cabsanayaaye falyandur ha iska fiiriyo kullu rajul nin kastoo midkum adinka idinka mid ah man jeliisu yaa la fadhiya wani caaqil buu ahaa aad u xaqli bada sufyaan war qof kastoo qofka dhinacaaga fadhi iska fiiri buu yidhi waxaan rabaa inaan hadal idin dhaho hadalkan waxaan ka cabsada inuu maxamed gaaree famaa kaana iima ahaanin minii xaggayga ilan wuu ku jiraa wa la ma aha ilaa an akhadtu inaan qabtay isla markiiba biyaddi rajul ninka gacantiisa alladii kaana ahaa ilaa janbii dhinacayga waaba ku bilaabay buu yidhi kii dhinacayga joogan gacanta ka qabtay waqultu waxaan man anta war taadi faqaala wuxuu ihi fulaan ibnu fulaan war yaa wax weydiinaya marka asaga waa maya asagoo ku bilaababa kii dhinaciisa joogay ili abaa sufyaan markuu khudbeeyey khudbadii dhammeeyey isla markiiba intaan laygu bilaabin yaan ku bilaabay ilaa hadduu ku bilaabo waa la ogaanayaa wuxuu yidhi xarintaydu ma ahaanin famaa kaana minii iima ahaanin xaggayga ilaa an akhadtu inaan qabtay maahane biyaddi rajul ninkii gacantiisa alladii kaana ahaa ilaa janbii dhinacayga wa qultu waxaan ku idhi man anta war aan ku ogaade yaa taha adi faqaala fulaan ibnu fulanaan ahay buu yidhi khalaasay dhammaatay wuu badbaaday wahunaa meeshaabaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi yaa macshara qoraysh war qorayshay innakum wallaahi idinka allan ku dhaarteen maa asbaxtan kumaadan waa beriisan oo ma ahaanin bidaari qaraarin guri sugnaansha meel la joogi kara ma aha laqad halakad waxaa halaagsamay rawaaxilanaa gaadiidkeennii baahi iyo dhib bay u joogaan watakhallat cannaa waxaa nooga waxaa noo bannaysay xaggeena bani qurayda reer bani qurayda walaqiinaa waxaan la kulanay min shiddati ariix dabaysha darnaanteeda maa tarawna waxaad arkaysaane fartaxiluu wararta innii murtaxil waa raraya anige waa guuraynaa halaan ka bad ma joogi karna halooyinkiina diyaarsada buu yidhi hadalkaasula inuu sheego uma kabacdi qaama waa istaagay abaa sufyaan ilaa jamalihi geeliisii fafakka ciqaalahu dabarkii uu ka furay wuu ka furay ciqaadahu wa jalasa calayh wuu ku dul fadhiistay uma kabacdi darabahu wuu kuu garaacay fawahaba waa booday awrkiina qaa'iman asagoo taagan walowlaa xudayfa hadalka wata haddii anna rasuula allah rasuulka alla amaranii uusan i amri lahayn anlaa axdia shayئan inaan waxba samaynin xataa aatiyahu laqataltuhu bisahmin gamuun baan ku dil lahaa buu yidhi saasuu iigu dhawaa maalintaa intaan halgamuu qaato cadowga ilaahay yaan dhag ku sii lahaa laakiin nebigu muxuu idhahay waxba ha samaynin sal اllahu alayh wasalam cinda dalika markaa agteed rajactu waan soo laabtay ila اnebiy calayh salaatu wasalaam fawajadtu waxaan helay qaa'iman asagoo taagano yusallii tukanaaya qabowgii fii mirdin buu wataa asagale rasuulka go libacdi nisaa'i baa iskale xaasiskiisa gobol ka mid ah falamaa ra'aanii markuu i arkay adanaanii wuxuu iisoo raariyo iisoo dhoweeyey ilaa rijlayhi lugihiisa waaraxa wuxuu igu tuuray calaya korkayga uu iga saaray korka طarafa almirdi go-i dhinac ka mid ah fa akhbartuhu اkhabar khabarkii baan u sheegay fasura bihi waa ku farxay nebiga suruuran farxad shadiidan daran waxamid allah alluu ku mahdiye waafna calay wuuna ammaanay dalla xudayf ibnu yamaan wuxuu noqaa ama uu noqday mu'taminan mid lagu aaminay calaa asraari almunaafiqiin munaafiqiinta sirriyaalkooda mamtaddat bihi alxayaat intay noloshiisu jirtay wadalla alkhulafaa'u waxay noqdeen khulafadii raashidiinta yarjicuuna kuwa ula laabta ilayh xaggiisa min amrihim munaafiqiinta arrintooda xudayfa la weydiin jiray xataa ina camar ibn اkhaaab radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa idaa maata hadduu dhinto axad اlmuslimiin muslimiinta mid ka mid ah yas'al waa su'aali jiray axadara xudayfa lisalaati calayhi xudayfa ma ka qayb galay salaada janaasada ninkaa fain qaaluu hadday dhahaan nacam sallaa calayhi waa ka soo qaybgeli jirayo cumar waa ku tukan jiray wain qaaluu hadday u dhahaan laa maya xudayfa maanta ma imaanin shaka fii wuu ka shakin jiray waamsaka can isalaati calayh waayo qofkuusan munaafiq ka qaybgelin xudayfa wuxuu ogyahay inuu munaafiq yahay inay nebigaa u sheegay sal alla wasalam nagaa u sheegay waamsaka can الsalaati calayh salaad wuu ka joogsan jiray waqad sa'alahu daata mara cumar baa maalin weydiiyey xudayfa afii cumaalii madaxdayda dadkan aan wasiirada ka dhigdhigay axad ma ku jiraa oo min almunaafiqiin munaafiqiinta ka mid ah xudayfow faqaala wuxuu yidhi waaxidun mid baa ku jira intaan aad u dhiitay madaxtinimada mid baa ku jira faqala wuxu dulunii calayhi tusi waa kee faqaal laa afcal ma samaynaayo sirtii la ilaalinaayo faqaala xudayfe wuxuu dhahay cumarna ma yaraysanine laakina cumar maa labisa maba daahinba an cazalahu inuu casilay jegadii uu ka qaaday kaannamaa hudiya ilay sidii nin lagu hanuuniyey oo kale yuu markaa ahaa cumarna maababtaa buu ilaahay siiyey subxaana watacaala walacalla waxaa dhici karta qaaliilan in yar oo min annaasi dadka kamida man inay yihiin yaclamu og ana xudayfata ibnu yamaan fataxa lilmuslimiin inuu muslimiinta u furay nahaawan meesha lagu magacaabo iyo wadaynuur iyo waa hamdaan iyo wariyi waa meel magacyaalkooda inuu ahaa ninkii asaga furay wa kaana sababan wuxuu sabab xudayfowhaa fii jamiici muslimiin mlimi fii jamci muslimiin muslimiinta in loo jamciyo calaa musxafin waaxid hal kitaab keliya waa sababtiisay ku timid hal kitaab in laga dhigo bacda an kaaduu markay sigaan kadib yaftariquuna inay ku kala tagtagaan fii kitaab illaahi ilahay kitaabkiisa wacala raqmi ayadoo min daalika arrintaa kullahu dhammaan ay jirto kaana xudayfa ibnu yamaan wuxuu ahaa shadiida alkhawfi miday cabsidiisu daran tahay calaa nafsihi nafsadiisa min allahi alla laga cabsado cadiima alkhashya aad buu uga cabsanayay min ciqaabihi ilahay ciqaabkiisa fahuwa asagu xiina waktigii haqula ay ku cuslaatay calayhi korkiisa maradu lmowt jiradii geerida jaa'ahu waxaa u yimid bacdu asaxaabati asxaabta qayb ka mid ah fii jawfi lleyl habeen dhexdhexaadkiisii bartamaha waktiga dambe ayaa loo yimid faqaalu wuxuu yidhi ayu saacatin haadihi hor meeqa saca la joogaa uu jiifaa waa sakaraat meeqa sac waaya faqaaluu waxay dhaheen naxnu qariibun min asubx subxi baa noo dhow salaada subaxaa noo dhow wax kasta cibaaday ku cabiri jireen waxaan leenaha waxaa noo soo dhow xilligii banooni la ciyaari lahaa waxaa noo soo dhow xilligii eh, la furi lahaa dukaamada waxaa soo dhow xilligii saaca laakiin ayaga wax kasta waxay ku cabirayaan cibaado meeqaa saxuurtii salaada u dambaysa khamsuuna ah in la akriyo meeqaasaan ah xaaladu saawa marka saa darteed waxay dhaheen naxnu qariibun min asubxi baa noo dhow faqaala xudayfa wuxuu yidhi acuudu biاllaah ilaahay baan ka magan galay min sabaaxin subax yafdii igeysa oo ii kaxaysa bi aniga ila naari naar subax naar igeynaysaan ilaahay ka magan galay waayo cada haddaad dhinto subaxii lay aasoo laygeeyo naarta subaxa igeysaa ilahay baan ka magan gelaya acuudu billaahi min sabaaxin yufdii igaarsiisa bi aniga ila annaari uma kabacdi qaala wuxuu yidhi aji'tum bikafanin kafan ma ii keenteen kafan ma ii wadaan anaa ibnu cabaay daawo ma ii wadaan ma aji'tum bikafanin kafan ma ii keenteen qaaluu nacam qaala laa tugaaluu mid qaali ha ka dhigina bilakfaani kafanta fain yakun hadday ahay lii aniga cinda allaahi alla agtiisa hadday ii ahaatay khayr budilad bihi khayran khayr baa laygu bedeli doonaa karfantan aad ujeedaan inta laga tuuraa qofka wa rawx wa rayxaan wa janma naciim kulli la siina marka haddii ilahay agtiisa khayr ii yaadho waxaan wax ma ahee waxaa laygu bedeli doonaa bihi khayran wain kaanat اlkhraa midda kale hadday tahay waa hadday xumaan jirto sulliba waaba layga siibayaa mini xaggayga cadaab iyo naar baaba jiraa uma kabacdi jacala wuxuu gudagala yaquul inuu oranayo waa xudayfa allahuma ilaahayow inaka adiga taclam waad og anii anigu kuntu inaan ahaa axaba alfaqri mid axabu lfaqri mid fakriga ka jecel calaa lucina taajirnimada inaan taajir waxaan ka jeclaan jiray inaan faqiiro wa axabu dilla inaan adi iskaa duleeyo oo qof hooseeyo noqdaan ka jeclaa cala alcizi inaan madax iyo dad korkoreeyo kiir badan ahaado oxibu eh, almowt geeridana inaan jeclaa cala alxayaati nolosha nolosha iyo geeridana geeridaan jeclaa uma kabacdi qaala wuxuu yidhi wa ruuxuhu ruuxdiisoo tafiidu sii baxaysa xabiibun jaa'a xabiib baa yimid calaa shawqin hilow loo qabay xabiibka malkumoodka ula jeedaa alla xabiib baa igu yidhi mid aad loo jecel yahay oo weliba shooq loo qabo iga soo daahay ayaa ii yimid laa aflaxa ma liibaanin man nadima ninkii qoomameeya xilliga meesha la maray qofkii qoomameeya ma liibaanin raxima allah ilaahay ha u naxariisto xudayf ibnu lyamaan faqad kaana wuxuu ahaa diraasan fariidan nooc fariid ah diraas macnaha waa nooc fariidan ahoo aan la helin asagoo kale oo min annaasi dadka ka mid ah xudayfaan meesha uga baxnay cuqba bnu camri habeen dambe haddii rabbi idmo meesha inoo joogto bilahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala